بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الأدعمة هذه تني أحكام الأدعمة waxyaalihii la quudanayey oo la cunayey axkaamtoodii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadli xayawaanaadka la cuno waxyaalaha sharcigu uu xalaasha ka dhigay iyo waxyaalaha sharcigu uu xarimay ayuu sheekhu ka hadlay maa yaxilu min alxayawaani wamaa yaxrumu haadaa midkani maa iladii kii weeye yaxilu huwa maaguba xalaal ah min alxayawaani xayawaanka xaggiisa xalaalka ah iyo wamaa iladii kii yaxrumu huwa maaguba xaaraan ah wuxuu sheekhu ka hadli doonaa xayawaanaadka sharcigu xalaasha uu ka dhigay iyo xayawaanaadka sharcigu uu xarimay sheekhu marka raximah llahu tacaala sida mashaa'ikhda kale ee fuqahaduba marka ay ka hadlayaan kitaabu lacima waxay sameeyaan dawaabid iyo qawaacid yacnii afraadda ilaahay subxaanahu watacaala xayawaanaadka uu xalaasha bini aadamka uga dhigay mid mid loo sheego haddii la yidhaaho wakhtigaa ku dhammaanay culimada marka waxay sameeyaan fuqahada marka ay baabkan marayaan kitaabu ladcima qaaciday sameeyaan qaacido qawaacidkaa tusaale ahaan waxaa ka mid a ah inay ku leeyihiin kullu shayin dinaabin yacduu bihi fa huwa xaraam wax walba oo mici uu ku ugaarto iskale waa xaaraan waa qaacido weeye kullu shayin lahu naabun yacduu bihi fa huwa xaraam shay kasta oo mici uu ku ugaarto iska leh waa xaaraan waxaa soo gelaya heramcadkii waraabihii oo kale bahashan bisadda la yidhaaha libaaxii baalkan maroodiga la yidhaaho oo kale waxyaalahaasoo dhan lama soo koobi karo marka markay ka hadlayaan kitaabul adcima nidaam qaacido noocaas oo kale ah ayay isticmaalaan qawaacidkaasuu sheekhu isaguna uu adeegsan doona maadaama afraadda haddii la yidhaaho hala tiro koobo imisaa bini aadamka ilaahay xalaal uga dhigay oo xayawaanaad ah fulaan fulaan fulaan haddii la yidhaaho waktigaa ku dhammaan afraadda xayawaanaadka ilaahay bini aadamka uu ka xarimay haddii la yidhaho mid mid ha loo tiro koobana lama tiro koobi karo marka culimmadu waxay sameeyeen dawaabit dawaabidkaas iyo qawaacidka ayuu sheekhuna raaci doonaa isaguna wuxuu ku yihi sheekhu yaxilu waxaa xalaala min alxayawaan xayawaanka xaggiisa waxaa xalaalka ah kullu daahirin xayawaan kasta oo daahir ah oo nijaas aan ahay ila alaadamiya bini aadamkii maahan bini aadamkii isagu waa daahir haddana xalaal ma aha in la cuno oo la qalow walximaara dameerkii maahan walbaqla baqashii qawaacidkii uu sheekhu bilaabay sheekhu wuxuu ku leeyahay xayawaanka marba hadduu daahir yahay waa xalaal marba hadduusan najis ahayn xalaal weeye waa la cuni kara waxaa soo gelaya nicmoolaydii oo dhan geelii arigii loodii waxaa soo gelaya azaraafa bahashan zaraafada la yidhaaho ama geriga soomaalida ay u taqaano gerigaasaa soo gelaya waxaa soo gelaya annacaama gorayadii ayaa soo gelaya addabyu eeladii ayaa soo gelaya alwacil bahalkan la layihaaho waa bahalkan geesaha dhaadheer oo maragtaa isagana la ugaarto oo dhaadheer isaguna iska leeya goodir ayaa loo yaqaanaa waxaa soo gelaya alfaras faraska naftiisa calaa madhab imaam shaafici waa xalaal madhabka imaam shaafici xalaal faraska afraadda lama koobi karo qaacidadan gelis yaxilu min alxayawaan kullu daahir xayawaan kasta oo nijaas ahayn waa daahir ila alaadamiya walximaara walbaqla bini aadamkii iyo dameerkii iyo baqashii mahan oo marka see la yeeli waraabihii iina haddii aad tidhaahid muxuu sheekh u sheegi waayey waraabihii ile waa xaaraan muxuu u sheegi waayey libaaxii naftiisa waa xaaraan waa ka saddexdan keliya sheekh noo sheegay wuu soo wadaahay qaacidada kala nidaamsan iyaga naftooda qaacido soo socda geli doona yacni casharada noocan oo kale ah markii adcima la bixinayo qawaacid hab qaacidi ku bixiya culimada kitaab iyaguna way soo socdaan qaacido ay hoos tegi doonaan baalkan libaaxa iyo mukulaasha iyo daanyeerka iyo baalkan dabacadeeyaha la yidhaaho iyo maroodi waxaasoo dhan waa noo iman doona waa noo iman doona ila alaadamiya bini aadamkii maahan walximaara dameerkii iyo walbaqla iyo baqashii maahan wamaa ayii ladii kii maahane istukbita la xumaystay oo dabeecada bini aadamku ay kahanayso oo cunidiisa ay dhibsanayso dabiicada bini aadamku wixii la xumaystay maahane oo isaguna xaaraan wey daahirba ha noqday xaaraan wey wixii dabeecada bini aadamku ay xumaysanayso weliba dabiicada bini aadamka waxaa weeye waxa loo bandhigayo waxaa weeye waa carabta lannahu nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xilligii uu noolaa waxa weeye wixii markaasba yacni sharcigu uusan diidaynin wuxuu u fiirin jiray dabeecadaha carabta carabtu inay shaygan ay xumaystaan iyo inaysan xumaysanaynin wixii marka dabeecadda saliimka ah ee carabta dabeecadoodu ay caafimaad qabto ay xumaystaan isaguna waa xaaraan wamaa wa imaa maa wa ilaa maa ayoladii ladii maahan wastukbisahu waa maaga la xumaystay wadaalika ka duudinti xirigii wadubaabin tisxigii waxaa kaloo sheekhu ku leeyahay waxyaalaha xaaraamta waxaa ka mid a kullu mustakbad wax walbee dabeecada bini aadamka carabta dabeecadoodu ay saliim tahay ay xumaystaan oo bini aadamkuba uu ka didayo cunidiisii isaguna waa xaaraam maxaa ka mid a tixiriga tixiriga meelaha maaragtaa ka dhasha oo kale waa xaaraam wadabaabin tasxigii oo kale tasxigii isaguna waa xaaraan lanna mustakbas waxaad loo xumaysto wadii naabin wadii naabin micigkii micigii mid u saaxiibkaha ah kulligiis isaguna waa xaaraan wadii naabi wadi naabi micigii midka u saaxiibka ahaa maahan kaasoo min asibaaci bahalladii ka mid ah wadaalika ka shabeelkii oo kale waxaa kaloo sheekhu ku leeyahy raximah ullahu tacaala qaacidooyinkii iyo weli tixiye wax walba oo mici iskale micigaas ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye dinaab alladii yacduu bihi waa mici uu ku ugaarto mici oo dhan ma ah mici uu ku ugaarto oo wax ku dilanayo bahal dilaayow la xoolahan caadiga ahun qalanaynaba mici waa leeyihiin laakiin mici ay ku ugaartaan ma ah geelii arigii loodi waxaan mici lahayn ma jiro mici waa leeyihi laakiin micigan la sheegayo kaas ma ahan miciga la sheegayo waxa weeye waa naab yacduu bihi xayawaankan wuxuu iska leeyahay mici uu ku ugaar tago oo ugaar uu ku raadsado dilaaywo waa mici uu wax ku disho wey xayawaanku markaa hadduu leeyahay mici uu ku ugaaranayo uu ku halaagayo wax ku dilanayo waa xaaraanaysa qaacidadaas wixii gala oo mina sibaaci dugaagtii ah wadaalika ka namirin shabeelkii waxaa kaloo soo gelaya walasadi tusaalu hal tusaalu ka soo qaatay inta kale uga qiyaas qaada shabeel unbuu kuu sheegay waxaa la mid ah alasad libaaxiyaa la a waxaa la mid ah. ah alqird baalkan daanyeerkiyaa la a alhira bukulaashiya iyadana micidaasay ku qaraabataa nafteeda oo dooliga ay ku baabi hiradaasa iyadana ka mid a waxaa ka mid a bahalkan la yidhaha ibni cirse ama dabacaddeeyaha loo yaqaano waxaasoo dhan xaaraam ibnu cirsid inuu isaguna dooradaasu ku qaraaban oo micigiisa uu ku halaaga oo ku baabi'iya wixiiba marka noocaas ugaarata ahoo mici ku ugaarta iyaguna waxaa weeye waa xaaraan qaacidadaas wixii soo hoos galay wadilmikhlabi ciji mid u saaxiiba ciji mid u saaxiiba waa mikhlab isaguna yacdu bih wax walba oo cijiyadaa dheeru ku ugaartuu ku qaraabto iskale oo min adayri shimbirihii ka mid a ah, isaguna waa xaaraan wadaalika ka saqri gorgorkii oo kale bahalka gorgorka waxa dhan uu ku qaraabto waa yacnii farihiisa oo lugaha ah lugahaas bahallada u yaallo oo xijiyaha dhaadheer leh xijiyahaasu bahalka ku mudaa sagaarada iyo uu ku mudaa iyo afkiisa dheer dalaq ku sii markaasuu bahalka saas ugu qaraabtaah oo ku dilaa waa dilaay isaguna wuxuu ku qaraabanayaa cijidiisaas dheer oo isaguna wax ku halaaga waxaa ciji dheer oo shimbiraha dhaadheer oo cidyaha dhaadheer leh sida bahalkan la yihaaho saqriga oo kale iyo gorgorka oo kale iyo waxaasoo dhan xaaraamo booska micidu u taagan yahay booska micida ayuu u taagan yahay isaguna waxaan cijyaha dhaadheer isaguna ku qaraaban wamaa wa ilaa maa iyo ladii kii maahane nuhiya huwa maaga la nahiyey oo la diiday can qatlihi maagaas dilkiisa sharcigu nahliyey maahan wixii sharcigu uu diiday in la dilo maahan oo wixii sharcigu xayawaanaadka uu yiri yaan la dilin oo sharcigu nahyi uu ku soo arooray isaguna waa xaaraan oo lama qalan karo lama cuni karo maxaa ka mid a ah? wadaalika kalkhudaafi kobaligii oo kale waa bahalkan intuu geedaha ku dhego eh, madaxa iyo soo laalaadsada madaxa soo horsmarsanayo khudaaf aa layihaha af carabi xaaraan way sameeyeen ku soo aroortoo nabigu uu diiday sala allahu calayh wasalam in la dilo bahalkaa khudaafka ah wadifdaci rahdi oo kale baashan biyaha gasho inta badan biyahay gashaa webiyada iyo meelaha ilaha biyaha ay marayaan iyo ay gashaa difdacadaas iyadana nahya ku soo arooray dilkeeda wuu nahiyey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi walidaalika wixii axaadiistu nahyi ay ku soo aroortay xayawaanaadka dilkooda iyaguna waa xaaraan bahashan difdaca waxaaba iyada ziyaado ay la tahay waa maado sunaha ku dhex jirta maado sunah ayaa ku dhex jirta qofka hadduu cuno waxaa weeye dhulka maba la dhacaysaba nafta waa khatar bahashan masmuuma wey waa daabo masmuumaha aada u sumaysan wey difdacada khatarteedeeda wamaa ayo ladii kii maahane umira huwa maaga isagana la amray biqatlihi dilkiisa la amray xayawaanaadka nebigu uu yihi salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi xilli iyo xaranba meeshii aad ku aragtaan ku dila uu yihi ayaguna waa xaaraan waa qawaacidu ku siinaa sheekh qaacidooyin kitaabuladcima o dhan waa qaacido wax walboo nabigu amray salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh xayawaanaadka uu yihi xilli iyo xaranba ha lagu dilo wuu yihi nabigu sal allahu wslm wbaaraka calayh isaguna xaaraam wadalika kalxayati abeesadii oo kale baashan abeesada ah waa midda dadka cunta wey abeesadeeda laba qaybood ah midna waxa weeye mid dad cuna ah oo sunteeda iyo afkeeda dadka ku dilaysa midna waa mid aan dadka cunin oo miskiina waabaha iyo guryaha iyo iska xamaaranaysa marka middan laga hadlayo waxaa weeye waa midda dadka cunta taa dadka cuntee nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh uu yihi xilli iyo xaranba ha lagu dilo xaaraan wey taas lama cuni karo waxaa kaloo la mida sidaas oo kale dafada dafadana waa la mid nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi wuxuu amray meel walba in lagu dilo bahashan dafada ah in la dilo amray nabigu salى اllahu wasalam wbaaraka caleyh iyaduna waa xaaraan wixiiba nusuusta ay ku soo aroortay in la dilo waa xaaraan walfa'rati dooligii oo kale bahalkan jiirka ama dooliga loo yaqaan isaguna waa amray nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku tilmaamay alfuwaysiqa faasiq yar waayuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam faasiq yari uu ku tilmaamay sharteeda badan bahalkan dooliga ah dooliga marka wuxuu ka mid yahay xayawaanaadka nusuusta si gaar ah uu nabigu u tilmaamay salى اllahu alيه wasalam in loo dilo isaguna waa xaaraan wixii marka nusuusta ay ku soo aroortay si gaara dilkiisa uu amray nabigu salى اllahu alيه wasalam oo xaaraan w isagu wayaxilu waxaa xalaal ah duudu dacaami cuntada tixiriga gala tixirigaasi waa xalaal alladii dacaamka alladii tixirigaasoo lam yanfarid aan gooni u bixin oo keligiis aan cuntada ka gooni noqon wuxuu ka hadli sheekh raximah llahu tacaala masale fuqahada oo dhan ay isku waafaqsan yihiin oo ah yacni tixiriga cuntadii sidii muddo meesha ay u teellay sida mooska oo kale iyo xayawaanaada ka dhasha yaryara xayawaanaad yaryara ayaa ka dhasha balkan tixriga oo kale ayaa ka dhalanaya tixrigaas marka mooska iyo waxyaalaha meesha la dhigo cuntada lagu kaydiyo ka dhalanaya hadduu gooni u baxo tixrigaas oo cuntadii uu ka dhex dhexbaxsan yahay waa xaaraan lama cuni karo laakiin hadduu mooskii ku dhex jiro oo adigoo marka mooska iska calashanaya aada dareento afka uu kuu soo galo waad iska laqi kartaa waad laqi kartaa sharciyan sidaas laakiin hadduu gooni u baxsan yahay dee gooni intaad bahal usoo qaadato sharcigu kuma ogolto xaaraan wey taas hadduu gooni u soocan yahay inaad tidhaaho kan gooni u baxayaan raadsano aan soo qaban markaasaan cuni taas dee waxa weeye caqli iyo sharci kuu banaynayo midna ma jiraan laakiin waxaa weeye hadduu cuntadii ku dhex jiro oo wixii mooskii uu kuu soo galo adoo mooskii yacni sidaas maaragta u goosanayo kuu soo dhex gala afkii waad ku laqi kartaa sharci wuu kuu ogol yahay wasamaku malaygi isaguna waa xalaal waljaraadu ayixi waa xalaal fi lxayaati nolosha ayuu xalaal ku yahay aw ilmamaati ama geeridana xalaal ku yahay isagoo noolaad heshay waad cuni kartaa isagoo dhintay oo badda iska sabaynaya ama baddu ay soo tuftay oo meeshaa iska yaalla ayaad heshay dabkaad iska saaran bis ilaa gowrac uma baahno isagu isagu gowrac uma baahno isagoo nool hel ayixii waa isku xugun ayixii iyo malaayiga kulli waxa weeye iyagoo nool hel iyagoo meydoo dhintay waa hore hel isku mid labadaba waxaa weeye waa xalaal wasamaku malaayigii iyo waljaraadu ayixii waa xalaal fi lxayaati nolosha ow amase almamaati fi lmamaati ama geerida ay xalaal ku yihiin bimacnaa ha noolaadaan ama ha dhintaan waa xalaal nabado ayaxan waxaa weeye soomaalida beeraha ka dhameeyey haddii la cuni lahaa beeraha saas maba u dhameeyaan haddii dadku ay cuni lahaayeen laakiin soomaalidu dabeecad iyo caadaba uma laha ayaxa inay cunaan laakiin sharcigu waa bannaynahay sharcigu xalaal weliba culimmadu waxayba sheegaanba inuu u roon yahay bahashan romatismada la yidhaha oo meelaha xubnaha kala goysyada gasha bahashaasuu u fiican yahay baalkan ayaxaa isagoo meyda oo dhintana waad cuni kartaa waad soo qabsan kartaa nolol haddaad ku gaartana waad cuni kartaa intaba isku mid maa yaxilu wamaa yaxrumu min gayri اlxayawaan haadaa midkani maa yo kii weeye yaxilu huwa maagu xalaal ah wamaa yo kii weeye yaxrumu huwa maagu xaaraan ah oo min gayri اlxayawaani xayawaanka gayrkiis ah halkan wuxuu uga hadli sheekh raximah llahu tacaala waxyaalaha xayawaanaadka xalaasha ah iyo kuwa xaaraamta oon soo barannay wuxuu ka hadli sheekhu raximah llahu tacaala wixii aan xayawaan ahayn maxaa xalaal noo ah maxaase xaaraam naga ah ila xayawaanaadkii uu soo sheegay wixii aan xayawaan ahayn maxaa xalaal noo ah maxaase xaaraam ah yaxilu waxaa xalaala min gayri اlxayawaan xayawaanka gayrkiis waxaa xalaal ka ah maa shay ayaa xalaal ka ah shaygaasoo laysa shaygu bidaarin mid wax dhibaya aan ahayn walaa mustaqdarin mid la qurumaystana aan ahayn walaa najisin nijaasna aan ahayn saddexdaa shardi wixii oofsada oo aan nafu ku jirin ilaa wixii nafu ku jira waan ka soo hadalnay saddexdaa shardi wixii oofsada oo nafu ku jirin waa xalaal bishardi inuusan darar caafimaadkaaga uusan u keenaynin caafimaadkaaga bishardi inuusan dhibaynin waxaa kaloo shardiga wax la qurumaysto oo wasaqahoo la qurumaysto wasaqnimadiisa lagu qurumaysanayo inuusan ahaynna waa shardi la qurumaysto maxaa loola jeedaa waa waxyaalo xataa jirkaaga aad ka ilaashanayso nadaafadaada xataa aan u wanaagsanayn lama cuni karo maalan xaakadii oo kale iyo candhuuftii oo kale iyo waxyaalahaasoo kale waa xataa jirka laga ilaashado lama cuni karo xaaraan wixiiba mustaqdar hadduu shay yahay oo la qurumaysto sharciguma ogola hadduu shaygu sidaasoo kale nijaas yahana lama ogola isagana in la cuno ama la cabo maalan waxaa ka mid a dhiiggiyaa ka mid a khamradiyaa ka mid a waxyaalahaas maaragta ah matagiyaa ka mid a waxyaalahaas maayacaadkii oo dhan oo nijaasta ahaa xaaraan weeyagana maa shay shaygaasoo laysa bidaarin mid wax dhibo aan ahayn oo caafimaadka qofka aan dhibaynin xalaal caafimaadka aan dhibayn layihi maxaa baxay wixii qofka bini aadamka caafimaadkiisa dhibaya oo maalan tusaale ahaan suntii oo kale waa wax sumaysan caafimaadkaaga dhibaya ama waa wax maandooriye ah oo caqligii kaa qaadayo sida khamrigii oo kale xaaraam wayaxrumu waxaa xaaraam ah maa shay ayaa xaaraam ah shaygaasoo kaana huwa shaygu ahaaday min axadihimaa axadi daari wاlmustaqdar wixii la qurumaysto ama caafimaadkaaga dhibaya xaaraamo labadaas xaggooda wixii ka ahaada waa xaaraam maxaa ka mid a ah waxyaalahaas tusaalahooda wadaalika ka sujaajin dhaladii oo kale maxaa yeele dhalo maanta tiraa dhalan cuni intaan jibiyaan dhalo cuni caafimaadkaaga khatar ku jira caafimaadkaaga halis gelina xaaraam wa turaabin caradii oo kale waa xaaraan caradii inaad tidhaaho waan cuni iyadana xaaraan wey lanu caafimaadkaaga khatar gelina iyadana wa mukhaadin xaakadii oo kale waa mustaqdar wax yacni jirkaaga iyo dharkaaga xataa laga mayro oo la qurmaysto xaaraan weydan xaakadii wa maniyin manidii oo kale waa mustaqdar wax la qurmaysto wey isagana wa damin dhiiggii dhiiggaasoo leysa aan ahayn bikabidin beer aan ahayn aw dixaalin ama beerka yarihii aan ahayn leannahu beerka naftiisu waa dhiig fariistay marka beerka isaga sharcigu uu ka soo reebayoo maadaama isagu naftiisu dhiig fariistay uu yahay beerka waa la cuni karaa dixaalka isagana beerka yaraha isagana waa la cuni karaa beerka yaraha naftiisa waa la cuni karaa isaguna almusaabaqatu haadihii tani axkaamu musaabaqa waa tartanka axkaamtiisii almusaabaqatu musaabaqada ma'khuudatun waxaa laga soo qaatay min asabqi horumarid ayaa laga soo qaatay wa huwa sabqiguna ataqadumu horumaridu in qofka looga hormaro sifo tilmaan tilmaamaha ka mida in looga hormaro ayaa waxaa la yidhaha musaabaqa musaabaqaadka marka sharcigu uu ammaanayo tartanka oo sharcigu uu leeyahay yacni ha lagu tartamo waa qof diintiisa wax ku soo kordhinaya qofka diintiisa wax wax ku soo kordhinaya maalan cilmigii oo kale in musaabaqo lagu galo tartan lagu galo xifdiga qur-aanka oo kale in tartan lagu galo yacni shiishkii oo kale waa acidduu lahum mastadactum min quwa sida ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu nabiga sala allahu calayhi wasalam aayadda markuu fasirayo waaciduu lahuma اstadactu min quwa wuxuu ku fasiray alaa wahya ramyu waa shiishku yiri marka ilaahay uu leeyahay gaalada u diyaariya waxaad awoodaan oo awoodiya diyaariya shiishka la baranayo yiri nabigu salى اlahu alيه wasalam marka shiishka isagana in lagu tartamo sharcigu uu ogolyahay sidaasoo kale fardihii in la tartansiiyo uu ogolyahay sharcigu geelii oo kale in la tartansiiyo sharcigu uu ogolyahay waxyaalahaas qofka caafimaadkiisa iyo diintiisaba yacni iyo awoodiisa wax ka taraya ma lagu tartami kara waxa kutubta fuqahadu ay ka hadlayaanna waa noocaas laakiin waxyaalaha hadda dunidan kusoo kordhay musaabaqaadka albaabkiisaoba layska furay bilaa xuduud bilaa xuduud yani dadka diinlaawayaasha ah musaabaqaadka tartanka albaabkiisa waa iska furay wax walba adduunka maanta wax lagu soo kordhiyey waxhibilaa lagu tartami waxaasaa lagu tartami waxaasaa lagu waxaan wax nafciya lahayn hadda waxaa la keenay almusaabaqa fi nowm hurdada in lagu tartamo labadan qof yaa hurdo badan wixii sharcigu u dhahaya layska yaray hurdadii la dhahaya cajzi iyo kasli iyo wakti lumisii kaa gaari wixii yani dabeecadaada ka badan ama caafimaadkaaga ka badan ya weyse iyo cajzigii keeni waxaa yimid hadda labadan qof meel hala seexiyo yaa hurdo badan in la yihaaho kii hurdo badan lacag hala siiyo yani waxay isku bedeleen caqliga xataa sharciga ka sokay caqliga bani aadamka ka baxsan ay isku bedeleen marka waxyaalaha noocaas oo sharcigu ma ogola musaabaqaadka shayga lagu tartamayo waa wax diintaada caafimaadkaaga wax ku soo kordhinayo xukmu lmusaabaqati tartanka xukunkiisi xukmu lmusaabaqati tartanka xukunkiisu annadbu waa sunna lirijaali raggana loo sunnaynayo raggaasoo almuslimiina ee muslimiinta ah biqasdi ljihaadi jihaadka qasadkiisa iyo ulajeedadiisana loogu sunnaynayo yacni musaabaqadan kitaabku hadda uu ka hadlayo waa nooc khaasa waxaa weeye in lagu tartamayo geelii fardihii shiishkii waxyaalaha jihaadka wax ka tarayo waxaa loo sunneeyaa marka geela iyo fardaha iyo marka lagu tartamayo raggiiyaa loo sunneeyaa weliba raggaa markay geela iyo fardaha iyo ay ku tartamayaan waa in ulajeeddo iyo qasad wanaagsan waa inay kaleeyihiin ulajeeddadaasoo ah jihaadka iyo diinta in lagu koryeelo niyadaas fiican waa inay kaleyihiin laakiin haddii fardaha iyo geelii iyo shiishkii iyo loogu tartamayo limujaradi allacibi wallahmi cayaar iyo hadii loola jeedo dee taasi sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola haddii cayaar iyo waxyaalaha loola qastayo walibaaxatu bannayn walibaaxatu bannayn oo sunno markaas noqon maayo ajir laga heli maayo wuu iska bannaan yahay bikayri qasdihi qasdi ljihaadi jihaadka qasadkiisa la aantiis yacni qofkii shiish shiishu iska baran jihaad ulama jeedo fardihii ordisiin jihaadna ulama jeedo waa iska mubaax ajir ka heli maayo wax iska bannaan mubaax walwujuubu tartanku waajib marna wuxuu noqdaa waajibba tartanku inta cayanad hiya ay musaabaqa musaabaqada ama tartankaas hadday u caynowdo musaabaqadu dariiqan jid hadday iyadu u caynowdo jid kale la waayo liqitaali ilkufaar gaalada dagaalkooda jid kale haddii loo waayo ilaa in tartankaas la barto mooye de markaa waxay noqon musaabaqadu waajib waddo kaleoo gaaladii laysaga celiyo oo lagula dagaalamo waa la waayey in dadkii la tababaro mooye marka tababarku markaa muxuu noqonaa waajibu noqon wاlkaraahatu karaahiyo wey musaabaqada tartanku waa karaahiyo idaa kaanad musaabaqadu hadday tahay sababan sabab hadday u tahay fii qitaali qariibin ruux qaraabaahay adiga kuu dhow dagaalkiisii haddaad ula jeeddeen aad u tababaranayso qariibkaasoo kaafirin ee gaal ah qariibkaasoo lam yasub allaaha warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisii aan caayin oo aan aflagaadayn sala allahu wsalam wabaaraka caleyh wuxuu ku leeyahay sheekhu tartanku mar wuxuu noqdaa karaahiyo goormuu karaahiyo noqdaa qofku wuxuu tartanka u baranaa hoshiishka iyo geela iyo fardaha iyo uu tartan siinaa ulajeedada uu kaleeyahay leeyahay waxaa weeye qof qaraabadiisa ah ee aabbihiisa ah ama maalan adeerkiisa ama abtigiisa oo kale ah oo gaala ah, ayuu u tababaranaya inuu kula dagaalamo gaalkaas qariibkiisana ma aha gaal markaas aflagaadeeyey ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam oo waxyaalo afdheeriyahoo gaaladii xadgudub ka sii badan oo ka siyaado ah oo isagu uu la yimid ma jirto haddii ilaahay rasuulkiisu aflagaadeeyo sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waa waajibay kugu noqon inaad ka difaacdo ilahay rasuulkiisa inaad ka difaacdo sala allahu calayh wasalam ruuxa kaafirka ah ee qariibka ah laakiin haddii isagu ilaahay rasuulkiisa uusan caayin ha lagaaga hormaro maadaama qariib uu yahay oo aabba iyo adeer uu yahay nin kaleaba dili doona muslima nin kale ha kaaga hormaro adig walxurmatu xaaraam noqosho wey musaabaqadu mar waxay noqotaa xaaraan in tartankaas yani la sameeyo mar wuxuu noqdaa xaaraan in qusida bihaa muxaarabada musaabaqada haddii loola qasdo muxaramun shay la xarimay ulajeedadii hadday tahay in lagu sameeyo waxaad u tababaranayso waa xaaraan inaad samayso wadaalika ka qadci dariiqi waddada goynteedii oo kale qaadicu dariiq inaad noqoto eed shiishka u baranay waxaad fardaha u tartansiinee faraskan inaad qaadicu dariiqnimo aada ku kaalmaysato oo dadka muslimiinta aad ku dhibto markaa yani musaabaqada iyo tartanka iyo waxaan aad baranayso xaaraan wey xaaraan markaa marka waxaa ka dhalanaya sheekhu wuxuu ka keenay marna inay sunno noqonayso mar mubaax ay noqonayso marna waajib marna karaahiyo marna xaaraam alaxkaam alkhamsa axkaamtaa shanta ah ayaa ka iman karta wahiya musaabaqadii tartankii laasimatu mid laasim ku ah fii xaqi multasimi alciwadi bedel mid laasimsaday inuu bedel bixinayo ruux laasimsaday xaqiisii laasim ayuu ku tahay inuu musaabaqada uu galo oo uu sameeyo yacni ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkan lacaguu bixiyey lacag inay bixiyaan ay ku heshiiyeen oo qofkii marka tartanka ku guuleysta lacagta uu qaato lacagtii haddii la bixiyey dee tartankii inaad gasho waajibuu kugu yahay leanno adigaa caqdi heshiis qofkan la galay tartanka inaad ka qeyb qaadato waajib weeye haddii lagaa raayo iyo haddaan lagaa raynba markaas lacagta waxaa qaadanaya qofkii labadiina itaal roonaada oo musaabaqada ku guuleysta almusaabaqu calayh haadaa midkani xukmu lmusaabaqi calayh shayga lagu tartamayo dushiisa xukunkiisii muxuu yahay horta waxa lagu tartamayo halkan wuxuu rabaa sheekh inuu ka caddeeyo waxaan lagu tartamayo maxay almusaabaqatu musaabaqadu takuunu hiya musaabaqadu waxay ahaataa cala dawaabi daabooyinka waa lagu tartamaa daabooyinka daabadaha waa lagu tartamaa sida geelii iyo baqlihii iyo fardihii iyo dameerihii iyo maroodigii iyo waxyaalahaasoo dhan waa lagu tartamaa jihaadkaa loo adeegsan wa tusamaa hiya almusaabaqa tartanka daabadaha lagu tartamayna waxaa lagu magacaabaa birihaana la yidhaha musaabaqatu rihaan musaabaqatu rihaan haddiiba geel iyo fardo iyo maragtaahay dameero iyo waxyaalaha la tartansiinayo musaabaqatu rihaana walaa tajuusu musaabaqada daabooyinka tartanka daabada la tartansiinayo kuma bannaana ilaa calaa khamsati anwaacin shan nooc maahan sharcigu wuxuu banneeyey shan nooc bis in daabadaha lagu tartami karo oo sharci ahaan tartanku uu ku ansaxay alkhayli fardihi walibili geeli wاlbigaali baqlihi wاlxamiiri dameerihi wاlfiilati maroodigi shantaas weeye waxaa sharcigu uu xadiday in tartan la geliyo lanno iyaga unbaa jihaadkii wax ka taraya jihaadka iyagaa loo kaalmaysan oo jihaadkii wax ka taraya marka shantaas ayaa sharcigu ogol yahay in xayawaanaadkii ama daabooyinkii laga tartansiiyo wa takuunu hiya musaabaqadu waxay kala ahaataa cala sihaami gamuunada iyo wanaxwihaa naxwi sihaam iyo gaboonada wixii la mida musaabaqadu way noqotaa gaboonka wixii la mid maxaa soo gelaya gaboonka xilligii kutubtan la qorayey ayaa hubka ugu culus oo lagu dagaalamo wuxuu ahaa gaboonkaas hadda waxaa weye xashiishka yacni lagu baranayo gaboon waa la tegay tegey saaruukh iyo waxay mara hub iyo ay mari de wixii casriga ah markaas jooga ayaa shiishka lagu baran markaas ee ruux kugula dagaalamaya baasuuko kugula dagaalamaya haddaad tidhaahid waxaan shiish ka dhiganaa gamuunaan iska baran gamuunaan ka horgey oo gamuunaa kitaabka igu qoran gamuunkaas ayaan taagnaa suurtogeli mayso ma maaha yacni xilliga kutubta la qorayay ayaa hubka lagu tartamayey oo laysku shiishayey oo shiishka lagu baranaya wuxuu ahaa gamuun casri walba wixii marka hub noqonaya ayaa shiishka aad ku baranay walidaalika marka laga tarjamaynayo oo laga taariikhaynayo alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala imaam shaafici kaana yukhdi min alcasharati waaxida imaam shaafici shiishka aad u yiqiinay toban fallaar markuu tuuro waxaa la yihi sheekha hal xab uu gefay sagaaluu la helay imaam shaafici marka aad ugu horeeyey yani ramyiga uu baran jiray imaam shaafici raximah اllahu tacaala wa takuunu musaabaqadu waxay ahaataa cala sihaami gamuunada iyo wanaxwihaa naxwi sihaam iyo gamuunada wixii la midka ah watusamaa musaabaqada gamuunka iyo hubka lagu tartamayo waxaa lagu magacaabaa binnidaal magacaas tii horena daabadana rihaan rihaan daabada haddii lagu tartamayo musaabaqat rihaan gamuunka iyo hubka iyo markii lagu tartamayo shiishkana musaabaqatu nidaal shiish barashada wey yani nidaalka nidaal waa shiishka shuruud musaabaqa haadihi tani shuruud musaabaqa waa tartanka shuruuddiisii shuruud shuruudulmusaabaqati musaabaqada tartanka shuruudihiisii halaaثata cashara saddex iyo toban shardi ayuu iska leeyahay markuu sharci noqonayo musaabaqada an takuuna almasaafatu masaafada lagu tartamayo waa inay ahaato macluumatan mid la og yahay haddii wuxuu lagu tartamayo ay yihiin daabado sida fardo la ordisiinayo kale waa in la cayinoo la xadido masaafada qofkii ugu hormara uu guuleysanay maalan waa in laga dhigo oo kale masaafadii laba kilomitr shan kilomitr toban kilomitr mar walbaba calaa xasabi abiica daabadaas dabeecadeedii intay ordi karto iyadoo lagu cabirayo waa in la yidhaaho labadaas kilomitr halkaasuu qoragu ka mudan yahay qoragaas faraskii ugu hormara aa guuleysanaya ninka saara saas waa in la yihahdo masaafado waa in la ogyahay laakiin wax iska furan musaabaqo noqon mayso wasifatu lmusaabaqati tartanka tilmaantiisuna macluumatan waa in la og yahay haddii gamuun uu yahay ama xoole iyihiin waxa lagu tartamayana qaabka tartanka waa in la cayino oo la qeexo maalan gamuunkii oo kale markii shay meeshaa la dhigo kob oo kale haddii meeshaa la dhigo oo kobtaas meel haddii laga calaameeyo oo meeshaa calaamaysan qofkii ku dhufta hubka qofkaasaa guulaystay marka laleeyahay ku dhafashadaa dhowr nooca ah, ma ka dusidaa shardi ah in gabanku uu ka dhex duso miya noo shardi ah ma waxa weeye ha ka dusine ha ka taagnaado yuusanna ka dhex dusin yuusanna soo dhicin ha ka taagnaado miya yacni anwaac badan iska leeda nooca waa in la xadido nooca ay tahana waa in la xadido wa an yakuuna almacquudu calayhi shayga heshiiska lagu gelayo oo heshiiska lagula gelayo tartanka waa inuu yahay ciddata qitaalin dagaalka sahaydiisii wax dagaal wax ka tari kara waa inuu waxay yihiin lagu tartamay macquudu caleyhi oo ti aan soo marnay daabadihii shanta ahaa iyo gamuunkii iyo hubkiiu waxaasaa lagu tartamaa musaabaqada sharciga taasu wa tacyiinu lmarkuubayni labada markuuboo la kurayo labada daabadoodoo la kurayo magacaabidoodii u caynan min cayni cayn ahaan in loo magacaabo fil mucayani shaygii la cayinay oo la magacaabay waa in la cayinoo la yidhaha waa kan daabad filcaqdi caqdiga dhexdiisana lagu cayinay oo heshiiska markii horeba lagu sheegay heshiisku hadduu daabad gaar oo mucayan ahaa oo ahaa waxaan ku tartamayno waa faras faras waayo waxaan ku tartamayno haddii la yidhi waa in faraskii lasii cayino o lasii qeexo oo la yidhaha waa kan ani faraska kugula tartamayo waa kan anigana faraska aan kugula tartamayo waa kan waa in la cayino wa sifatan min sifatin tilmaan ahaan waa in loo magacaabo oo la tilmaamo fi lmawsuufi shaygii la tilmaamay fi dimati qoorta wixii lagu tilmaamay iyo mas-uuliyadda wixii lagu tilmaamana waa in tilmaantiisii la qeexo haddii markii hore wuxuu tilmaanay ahaayeen oo la yidhi maalan faras tilmaantiisu sidaa ay tahay oo intaa dhararkiisu la egyahay oo da-diisu intaas ay la eg tahay ayaan kugula tartami haddii la yidhaana waa in tilmaantiisii sidii ah la keeno meesha waxba ka bedelnay sidii shalay aad u tilmaantay faras ah waa inaad goobta la soo istaagtay wa imkaanu sabqi kullin mid walba oo labada daabadood ka mid a ah, horumaridiisii horumariddaas suurtagalkeedii kaasoo minhumaa labada daaba ka mida lil aakhari kan kale inuu ka hormaro waa inay suurtagal tahay waxaa kaloo shardi ah laba daabadoodoo tartami kara oo la dhihi karo alla ilaahay kanaa hormari kara maya kanaa hormari kara mid walba ay suurtagal tahay inuu midka kale ka hormaro waa inay daabaduhu yihiin daabado isku qalma oo isku dhigma oon kala dhicin waa inuu yihiin laakiin haddii daabad midna la yimaado daabad jiisa nina la yimaado bahal maaragta xoog le oo baxdooya faras baxdooya meesha uu keeno de waxaa musaabaqo ma ah tartan ma aha taas laba daabadood isku dhigma waa inay way suurtagal tahay inay kala badiyaan wa imkaanu qadci kullin mid walba goyntiisa suurtagalkeeda kaasoo minhumaa labada daabadood ka mid a almasaafata masaafada inuu jaro oo uu gooyo bilanqi daaci go-idi la-aan walaa tacabin daal la-aan waxaa kaloo shardi ah masaafada labada kilomitr ama saddexda kilomitr oo la yiri ha lagu tartamo labada daabadood mid walba oo ka mid a ah waa inuu masaafadaa jari karo asagoon inuun dhex fadhiisan oo ama meel aan ku daalin waa inuu meesha gaari karo maxaa baxay waxaan caqligalahayn masaafada haddii laga dhigo oo labada daabadood haddii yidhaahaan waan tartamaynaa mid walbaa dhex u fadhiisanayo oo maalan fardihiia lagu tartamay markaas waxaa la yidhi waa boqol kilomitr boqol kilomitr boqol kilomitr fasal faras ma ordi karo waa in loo nasiyo dhexuu ku dhacaya dhexuu ku daalaya kilomitr qiyaasa oo mid walba asoon daalin dhexna aan maaragtaa ku dhicin uu gaari karo masaafada waa in laga dhigo watacyiinu raakibayn labada shaksiyoo koraya labada daabadood cayinidoodii caynan min caynin cayn ahaan waa in loo magacaabo loo cayino faqad oo kale ah waxaa kaloo shardi ah labada qofoo labada daabadood koraya ku tartamaya waa in la cayiro la yidhi waa kan hebel kanna waa kan hebel labadan qof waa an yarkabaa labadoodana waa inay koraan almarkuubeyn labada daabadoodoo la korayana inay koraan waa shardi waxaa kaloo shardiga labada fardood labadooduba inay koraan ay tartansiiyaan shardigu inay koraan la yidhi maxaa baxay fardaha keligood haddii la sii daayo musaabaqo sharciya ma ah musaabaqadii sharcigu u ogolaa ma noqonayso walcilmu ogaasho weeye bilmaali maalkana in la ogaado maalkaasoo almashruudi la shardiyey jinsan min jinsin maalka jinsiga uu yahay waa in la ogaado wa qadran min qadri qadarka uu la egyahay waa in la ogaado wa sifatan min sifa tilmaanta maalka uu yahay waa in la ogaado waxaasoo dhan xoolaha yacni la kala shardiyey in la ogaadana shardigo waxaa kaloo shardiga haddii maal lagu kala qaadanayo oo lacag lagu kala qaadanayo maalkaasi jinsi ahaan wuxuu yahay waa in la sheego ma raashina ma lacaga ma guryo laysi siinaya qofkii bada guri la siinayo miya wuxu waxay yihiin jinsigooda waa in la sheego qadarka uu la egyahana maalka waa in la sheego hadday lacag tahay waa in cadadka la cayino la yihah waa laba boqoloo dollar waa kun dollar in la yihaaho shardiga sifadana waa in la sheego tilmaanta maalan daraahimtii iyo danaaniirtii xilligii hore jiri jirtay labay u qeybsami jirtay danaaniir mukasara iyo danaaniir sixaaxa danaaniirta mukasarada waxay ahayd lacago dahab ka samaysan oo liidata mukasaraa la dhihi jiray danaaniir sixaaxana waxaa la dhihi jiray lacago dahab ka samaysan laakiin qaali ah marka ma midii qaaligaah sifada waa in la sheego tilmaanta lacagtii dinaarkii qaaliga ah miyaa mise kii liitay tilmaantana waa in la sheego waijtinaabu shardin shardi ka fogaashadiisiina waa shardi in laga fogaado shardigaasoo mufsidin ee wax fasaadinaya shardi heshiiska dhaawici kara heshiiska shardi dhaawici kara waa in laga fogaado oo shardigaas maxaa ka mid a ah? tusaale ahaan yacni an laa yushbiha alqimaar shardiga caqdiga musaabaqada fasaadin kara waxaa ka mid a ah shardi qimaarka yani shabahaya qimaarkii la cayaaraya kale waa inuusan u ekaan maalan maxaa ka mid a ah? wuxuu leeyahay in sabaqtanii falaka hada dinaar in sabaqtani falaka haadihi diinaar haddaad iga hormarto diinaarkan aad leedaha shilinkan ayaad leedaha haddaad iga hormarto bishardi an tudcimahu asxaabaka laakiin bishardi diinaarka adoo iga hormaray aadan qaadanaynin dad hebel saaxiib hebel aad siinayso dee waa ebirtaas ma ansaxayso maxaa saaxiib hebel meesha soo geliyay haddaad iga hormarto diinaarkan aad leedaha ku gaabso lakiin haddaad iga hormarto dinaar kanaan ku siin bishardi adiguna aadan qaadanoo nin hebel aada siiso shardi faasidow ma ansaxa wa an yudkhilaan waa inay soo dhexgeliyaan labadooda idaa kaana alciwad waxa ciwadka ahee la kala qaadanayo lacagta bedelkaa ah la kala qaadanayo hadduu ahaado minhumaa labadooduba hadduu ciwadku xaggooda ka ahaado haddii labadooduba ay lacagta bixinayaan waa inay meesha soo geliyaan muxallilan qof u xalila caqdiga oo xalaal uga dhiga waa inay meesha soo geliyaan muxalilkaasoo kufan lahumaa labadooda u dhigma oo la ordi kara oo la tartami kara waa inay meesha soo geliyaan shardigu yani waxaa laga cararaya waxaa weye suurat lqimaar inuu shabaho qimaarkii inuu shabaha laga carariyo haddii labadoodaba ay lacagta bixinayaan oo miala ninkana boqol dollar u bixin kan kaloo tartamayana tusaale ahaan boqol dollar u bixin markaas wuxuu leeyahay ninkii hormaraa iskale lacagtan qaadanaya ma banaano taas lanno qimaaray u ekaane nin saddexaad waa inay soo geliyaan haddii labadooduba ay lacagta bixinayaan nin saddexaad oo caqdiga ka dhiga caqdi sharci ah oo qimaarnimada muuqaalkeeda ka bixiya waa inay soo dhexgeliyaan nin saddexaad ninkaas saddexaad marka waxaa loo yaqaan muxallil waa nin wax xallilaya muxuu xallilay heshiiskii wuxuu ka bixiyey muuqaalkii qimaarka qiimaanka muuqaalkiisu ka bixiyey ninka saddexaad oo meesha soo gelinayaan weliba ninka saddexaad waxaa shardiya kuf lahuma ninka saddexaad labadooda waa inuu u dhigmo u dhigmo maxaa loola jeedaa nin tartanka ka qayb qaadan kara oo ay suurtagal tahay inuu labadoodaba uu ka hormaro inuu ka gadaal marana ay suurtagal tahay inuu hal mar la yimaadana ay suurtagal tahay intaba muxtamila oo ninkaa la keeno walxaal daabatu daabatu lmuxallil ninkaas saddexaad oo muxallilka ah daabadiisuna kufun ay tahay daabad u dhiganta lidaabatayhima labadooda daabadoodna waa inay daabadiisu ay u dhiganto waxaa kaloo shardi ah daabadda uu ninka saddexaad ku tartamayo labada nin oo la qarashka bixiyey daabadooda inay u dhiganto oo daabadii uu wato aysan ka dhicin daabadahooda oo daabadiisu ay suurtagal tahay in labada daabadoodba ay ka hormarto inay hal mar wada yimaadaan inay ka gadaal martana suurtagal ah waa nin tartanka qayb qaadan karo ninkaas muxalilkaahu saddexaadow yaakhuduu qaadanaya maa iyo ladii kiyuu qaadana akhrajaahu labadoodu ay bixiyeenoo qarasha idaa sabaqahumaa labadoodii hadduu ka hormaro qarashka dhan asaa qaadanay afka ku shubanay ninkan saddexaad shuruucdiisa waxaa ka mid a ah sharciguu leeyahy labadaba hadduu ka orod badiyo wixii ay bixiyeen afka ku shubana wixii ay bixiyeen saa qaadanayo ilaa labadoodiiba lacagay dhiibeen lacagtay bixiyeen saa ka qaadanayo labadood hadduu ka hormaro walaa yaqramu shay-an shayna uma gudayo oo wax qarasha bixin maayo ninka saddexaad idaa sabaqaahu labadoodu hadday ka hormaraan hub ninka muxalilka muxalilkaaha saddexaad shuruucda musaabaqada waxaa ka mid a ninkan saddexaad muxalila meesha loo keeno haddii asagii laga hormaro oo ninka meesha lagu reebay uu noqdo shilin bixin maayo isagu hadduu ka wada hormarana afku qashana waxa dhan afku gasha wax badan wa an yubayin albaadia wa an yubayina shaksi walba waa inuu caddeeyo kullu shaksin shaksi walba waa inuu caddeeyo albaadia qofka bilaabaya biramyi shiishka bilaabaya kaasoo minhumaa labadooda ka mida labadooda mid walba ka mida waa in heshiiska ay ku galaan yaa noo bilaabaya shiishka oo haddii waxa lagu tartamaya ay shiish yihiin ilaa musaabaqadu waxay ku jirtay musaabaqatu rihaan iyo musaabaqatu nidaalba waa laga sheekeynaya shuruudahoodii oo isku dhex jiraan haddii marka wax heshiish yihiin kan bilaabaya waa in la caddeeyo wa an yubayina shaksigu walba waa inuu caddeeyo qadra alkaradi shayga la shiishayo qadarka uu la egyahay qaradku waxa wey waa shayga la shiishayo kobti oo kaleo lagu shiish baranayo waxaas la shiishayo qadarka uu leegyahana waa in la caddeeyo oo qof walbaa uu caddeeyo o waxaasaan ku heshiinay shay ballaciisu intaas la egyahay dhirirkiisu intaas la egyahay jirmigiisu intaas la egyahay halkaas ayaan ku shiish baranayna waa in la caddeeyo wairtifaacahuna waa in la caddeeyo shayga lagu shiish baranayo qaradka kor noqoshadiiso min alardi qadarka uu dhulka u jirana waa in la caddeeyo shayga qadarka uu dhulka u jiro ma hal mitira ma laba mitiruu dhulka uu ka sarreeyaa waa shayga lagu shiish baranayo waa in la cabiyo in dukira haddii la sheego alqarad shayga qaradka ah lagu shiish baranayo haddiiba la sheego waa in markaas la caddeeyo inta uu la eg yahay intuu dhulka ka sarreeyo haddiiba lasoo hadal qaado oo shay lagu shiish baranayo lasoo hadal qaado oo walam yaqlib curfun dhaqankuna uusan qaalib noqon haddii dhaqan uu jiro oo wax laysla og yahay oo magaalada lagu shiish barto ay iska jirto wixii laysla og yahay aa lagu xambaari oo lagu socona magaaladu dhaqan haddii lahaan jirto iyo curfi iyo caado oo shayga lagu shiish baranayo inuu maalan laba mitir yahay meeshaa looga dhaqma haddii waxaas yahay marka maba la cadaynayba waa laga aamusa waa inuu dhulka intaas ka saro mara iyo waa inuu cabirkiisu intaa la eg yahay iyo ma la dhahayo haddiiba curfi laysla yaqaano oo magaaladu ay ku shiish baran jirtay uu jiro curfiga hajuujin curfigaa la raaca suuraة caqdi اmusaabaqa haadihi tani suuraةu caqdi اmusaabaqa musaabaqada tartanka heshiiskiisa heshiiskaas muuqaalkiisa qaabka loo galo musaabaqada cuquudeeda iyo heshiiskeeda qaabka loo gelaya ayuu sheekhu noo sheegay suuraةu caqdi اmusaabaqa tartanka heshiiskiisa heshiiskaas muuqaalkiisii an yaquula zaydu licamrin zayd waa inuu camar ku yihaaha tasaabaqtu macaka micigaagaan la tartami waan kula tartami fain sabaqtani haddaad iga hormarto falaka waxaad leedahay calaya dusheeda diinaaru haddaad iga hormarto hal diinaar ayaad igu leedahay wain sabaqtuka haddii adiga aan kaa hormarana falaa shaya calayka dushaada wax shayaho malaha waxaad isiinayso male fayaquulu camrun wuxuu leeyahay qabiltu waa aqbalay taasi waa nooc dhowr suuray ku banaanta nooc suuro kale haddana ow amase yaquula waa inuu yidhaahdo tanaadaltu macaka nicigaaga waa la shiishtamay markii shiishka laisla baranayo calaa an yarmiya calaa shardi an yarmiya kulu waaxidin mid walbaa inuu tuuro shardigiis ayaan kugula shiishtamay kaasoo mina annaga naga mida cishriina toban fallaarood nin walbaa waa inuu meeshaas ku dhufto toban fallaarood waa inuu tuuro fa in asabta haddaad la hesho ood asiibto fii khamsatin shan shantaasoo minhaa min alcishriina labaatanka ka mida شhan labaatankii ka mid ah haddaad meesha la hesho falaka calaya dinaaru waxaad dushayda aad ku leedahay hal dinaar labaatankii shan ka mid a ah haddaad la hesho hal dinaar ayaan ku siina wain asabtu haddaan la helo anugu fii khamsatin shan shantaasoo minhaa min alcishriin shan labaatankii fallaar ka mid a ah haddaan anugu la helana falaa sheega calayka waxba kaa qaadan maayo waxba kuguma hayo fayaquula camruna wuxuu leeyahay qabiltu wa aqbal ow amase yaquula waa inuu yihaaho zayd lahu camar waa inuu ku yihaaho tasaabaqnaa waan isla tartamaynaa bishardi an yadkula beynanaa waa nooc kale haddana dhowr qaabay leedahay bishardi an yadkula beynanaa dhexdeenna inuu soo galo shardigeennan ku tartamaynaa bakrun nin bakar liila muxallilan xaal uu yahay nin wax noo xallilayo suuraddii qimaarka oo markii labadooduba ay lacagta bixinayaan ilaa labadooda markii lacagta bixinayan maxaan soo niri bishardi nin bishardi an yadkula baynanaa bakru nin bakr la yihaha dhexdeena inuu soo galo shardigeeda muxalilan xaaluu yahay nin wax noo xalilaya oo masalada ka saaraya muuqaalka qimaarka fa in sabaqtanaa haddaad labadeenniiba niihu adigu naga hormarto falaka waxaad iska leedahay calaya dushayda dinaaru hal dinaaraad dushayda ku leedahay wain sabaqtukumaa labadiinnaba haddaan aniguna idinka hormaro fali aniga waxaan leeyahay calayka dushaada dinaaru haddaan labadiinu idinka hormarano ana dinaaran aan adiga kugu leeya wain sabaqanaa bakrun bakarku waa ninkii saddexaad oo masalada xalilaya bakar hadduu naga hormarana falahu bakar wuxuu leeyahay calaa kulli waaxidin mid walba kaasoo midnaa naga mida dinaaru hal dinaaru ku leeyahay mid walba labadeena naga mida wain sabaqa bakar hadduu soo hormaro maca axadina midkeenuu la soo hormaray bakar iyo nin kale ayaa isla hormaro hal mar wada yimid goobtii qaasama bakar waa la qaybsanaa hu axadkaas noo qaybiyuu leey bakar mar walbaba meel cidlaa ma dhacayo meel cidlaa ma dhacayo hadduu soo hormaro wain sabaqnaahu haddaan annagu ka hormarno waa bakarkii ninkii saddexaadoo meesha la soo geliyey oo muxallilka ahaa labadanaba haddaan bakar ka hormarnana falaa shaya caleyh isagu wax ma waayo mar walbaba waa faa'iido doona meesha u joogaa dushiisa ma ahaan wax lacaga fayaquulu camru wuxuu leeyahay qabiltu ow amase yaquula zayd lahu camar wuxuu ku leeyahay tanaadalnaa waan shiishtamaynaa bishardi an yadkula beynanaa bakrun bakar dhexdeen inuu soo galo shardigeennan ku shiishtamaynaa muxallilan xaal uu yahay nin wax noo xalila oo sidii tii oo kale geelii fardihii oo kale calaa shardi an yarmiya kullu waaxidin mid walbaa inuu tuuro shardigeeda ayaan ku shiishtamaynaa kaasoo minaa naga mida cishriina labaatan fallaarood inuu tuuro fain asabta haddaad la hesho fii khamsatin shan shantaasoo minha labaatan ka mida falaka adiga calaya dushayda waxaa ku sugnaaday dinaaru hal dinaar ay uleeda wain asabtu anugu haddaan la helo fii khamsatin shan shantaas oo labaatan ka mid a fali aniga caleyka dushaada waxaan ku leeyahay dinaaru hal dinaar wain asaaba bakru bakr hadduu la helana fii khamsatin shan shantaasoo minhaa labaatankii ka mida falahu bakr wuxuu leeyahay calaa kulli waaxidin mid kasta wuxuu ku leeyahay kaasoo minaa naga mida a dinaaru hal dinaaru ku leeyahay wain lam yusib hadduusan waxba la helin oo ninkii saddexaad oo muxalilka ah, bakarkii falaa shaya calayh waxba hadduusan la helinna wax lacagay wax qarashoo dushiisa ahaaday ma laha fayaquulu camrun wuxuu leeyahay qabiltu caqadka iyo heshiiskaas oo aqbaday allah subxaana wa tacaala